alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey halka uu sheikhu kaga hadlaayo firaqa ahlulbidaca oo uu qaar ka mida sheegaayo uuna tilmaamayo inay tafaasiir allifeen khaasatan muctasilada ayuu tusaaleeyey laakiin markii hore wuxuu sheegay alkhawaarij iyo alrawaafid iyo aljahmiya iyo almuctasila iyo alqadariya iyo almurji'a kuwaas ayuu markaa magacaabay dabeedna wuxuu sheikhu tilmaamay qolada muctasilada la yidhaahdo inay muran badan yihiin oo ay aad u doodaan kutub tafaasiirana inay alifeen oo ay madhabkooda iyo dariiqadooda markaysaga u qoreen waxaa ka mida buu yidhi marka tafsiirka u qoray cabdiraxmaan ibnu kaysaan al asam oo ibraahim ibnu culaya u ahaan jiray sheekh ayaa ka mida waxaa ka mida tafsiirka uu qoray abu caliyin aljubaa'iyu oo milu kitaabi abi caliyin aljubaa'iyi abi cali aljubaa'i markaysaga kitaabku qoray baa ka mid ah oo isaga laftiisu markaa kitaab tafsiiru leeyihi wa tafsiir ilkabiir liqaadi cabdiljabbaari ibni axmeda alhamadaaniy qaadi cabdiljabbaar isaguna wuxuu leeyahy tafsiir eh, weyn buu leeyahay ou madhabkooda iyo dariiqadooda uu doonaayo qur'aanka inuu ku fasiro alhamadaani bidaali waa nisba waxaa kale jira hamdaani hamdaani iyo hamadaani nusakh badani waxay qorayaan alhamdaani oo daalka ma dhibcaynayaan ana khalad sababka waxay tahay alhamadaani in la yidhaahdo oo daalka kii dhibicda lahaa laga dhigo marka hamadaani marka la yaha waa nisba ilaa balad dhul baa la yidhahdaa marka dhulkaasaa loo nisbaynaya alhamdaanina waxaa loo isticmaalaa qabiilo hamdaan la yidhaahdo waa nisba ilaa qabiila waa nisba ilaa qabiila qaadi cabduljabaarna waxa weeyaan kutub badan buu markaysaga markaa leeyahay oo qaar usuul fiqiya iyo qaar eh, muctaqadkiisa markaysa markaa uu ku qoraayaba waa layihi waaljaamici licilmi alqur'aan iyo sida kitaabka markaa la yidhahdo aljaamic licilmi alqur'aan oo licaliy bni ciisa alrumaani kanna waa muctazili isaguna kutub badan bay nimanka qoreen waalkashaafi liabilqaasimi azamakhshariy waxaa laga yaabaa kuwan kale inaan tadaawulkooda iyo daabicitaankooduba inay iska liidato ama ama laba daabicin baa dhici karta ama anaad loo qaadan baa dhici karta ama loo akhrisan laakiin kitaabka faafa ee kutubta muctasilada ka midii ah waa kitaabka kashaafka la yidhahda abilqaasim azamakhshari maxmuud ibn cumar uu leeyahay jaarullahi alacraj baa la odhan jiray waxaanu jaarullah loogu magacaabay baa la yidhi mudda ayuu maka deganaa baa la yidhi oo uu xaramka markaysa markaa u deganaa saasaa jaarullah loogu laqabay allahu aclam in isku laqabay iyo in lagu laqabay waa ku caanbaxuun calaa kulli xaal mana aha tacbiir fiican marka abilqaasim azamakhshari isagu kitaabkiisu waa faafay waxaana ka qayb qaatay xoogaa marka carabiyada iyo balaaqada oo xagga naxwaha dee wuxuu ka lahaa kutub buu ka lahaa marka waxa weeye naaxibuu ahaa marka icraabta iyo inuu markaysa markaa ictinaabu ku sameeyey kitaabkiisa almufasal ee naxwaha ah waa kitaab marka waxa weeye dee aad eh, loo markaa qaadan jiray waayadii hore culamada qaarkoodna ay sharxeen oo ibnu yaciish baa sharxay ibnu yaciish shaekh ibnu maalik wakhti yar buu u tatalmuday ama arday u noqday ibnu maalik ibnu yaciish aan badnayn marka isagaa sharxay waana markaa madbuuc sharxiiso isagoo toban juza ama shan mujallad ah ayaana la taabacay sharaxa ibnu yaciish ee uu ku mufasal mashaayikh badanna waa ka qaadatay carabiyada ama naxwahoo kale dad badan baa markaysaga ka qaatay kitaabkiisa tafsiirka ah ee alkashaaf la yidhaahdo xoogaa bayaanka ayuu markaa inuu macaanida balaaqada ee ku jirta markaysa markaa uu tilmaamo waa khaasatan bayaanka ayuu isku taxallujiyaa taas iyadaa aawadeed baa looga daba dhacay kitaabkiisa tafsiirkaa wuu ammaantay markuu qoray wuxuu uhi ina atafaasiira fi dunya bilaa cadadin walaysa fiiha lacamri misluka ashaafi in kunta tabqi alhudaa falzam qiraa'atahu faljahlu kaddaa'i walkashaafu kashaafi tafaasiirta adduunyada taallaa buu ihi tiro male zamakhshara odhanaya cimrigaygaan ku adkeeyeye kitaabkayga kashaafka mid la midii kuma jiro tafaasiirta waa ka mudan yahay tafsiirkaygu tafaasiirta kale in kunta tabqi alhudaa falzam qiraa'atahu haddaad hanuun rabta buu idhi qiraa'adaad akhrisanayso kitaabkaas laazim faaljahlu kaddaa'i waalkashaafu kashaafi aqoondarradu cudur bay ka dhigan tahay kitaabka kashaafna kashaafi wuxuu ka dhigan yahay sidii mid wax bogsiiya muxuu shaafi ka yahay min aljahli buu ka tilmaamaya saas yadaabu ku ammaantay laakiin culamada qaar waa naqdiyeen waxaana ka mid a ah culamada naqdiyey abu xayaan alandalusi shicir dheer buu markaysaa markaa kaga hadlay kashaafka abu xayaan waxaanuu yidhi markuu soo waday walaakinahu fiihi majaalun lilnaaqidi wazallaatu suu'in qad akhadna almakhaaniqa fayuhbitu mawduuca alaxaadiisi jaahilan wayaczuu ila almacsuumi maa laysa laa'iqa wayashtimu aclaama ala'immati dallatan walaa siyama in awlajuuhu almadaayiqa wayusibu fi lmacna alwajiizi dalaalatan bitakhiiri alfaadin tusama shaqaashiqa yuqawilu fiiha allaha maa laysa qaa'ilan wa kaana muxiban fi alkhitaabati waamiqa wayukhti'u fii tarkiibihi likalaamihi falaysa lima qad rakabuuhu muwaafiqa wayansubu ibdaa'a almacaani linafsihi liyuuhima aghmaaran wa in kaana saariqa wayukhti'u fii fahmi alqur'aani liannahu yujawizu icraaban abaa an yutaabiqa ilaa uu ka yidhi lain lam tudaarikhu min allaahi raxmatun lasawfa yuraa lilkaafiriina muraafiqa wuxuu idhi kitaabkaas waxyaalo lagu naqdiyo ayaa ku sugnaatay iyo zallooyin xunxun axaadiista mawduuca wuxuu sugayaa isagaan aqoon u lahayn inay mawduuc yihiin nebigii macsuumkaana wuxuu u nisbaynayaa waxaan u munaasib ahayn wuxuu kaloo caayayaa imaamada yacni aclaamtee waaweyn buu caayayaa yacni dallatan gardaru ku caayaya dallatan waxaa loo isticmaalaa yaluumunii dallatan haddii la yidhaahdo wa idaa lam yuwafaq lilrashaadi fii cadlih siduu lisaanulcarabkuba sheegayo erayga dallatan haddii la yidhaahdo yaluumunii dallatan waxaa loo isticmaalaa waa haddii canaanta uu ku canaananayo aanu sawaabkiiyo saxdii aanu haleelin ee gardarro ay tahay canaantaas wayashtimu aclaama ala'immati dallata walaa siyamaa in awlajuuhu almadaayiqa saas aawadee ahlu sunnaha markuu sheegaayo wuxuu ku sheegaa mushabbiho mushabbihadu saaya saasay yidhahdeen ahlu sunnuhu uga jeedaa markuu mushabbihada yidhaahdo ahlu sunnuhu uga jeeda wakhtiyada qaarkoodna murji'u ku magacaaba ahlu sunnaha oo waayo maadaama aynay ahlu sunnuhu khuluudu ahlilkabaa'ir aynay qabin naarta inay ku waarayaan oo wiciidkii inuu ku fulaayo oo mid walba inta la cadaabo cadaabkii lagu waarinayo aynay qabin wuxuu leeyahay murji'ada markaysagaa sunnada isku magacawda waa ka yidhaahda laqawmun samaw hawaahum sunnatan la jamaacatun xumurun lacamrii muukafa qad shabbahuuhu bikhalqihi fatakhawafuu shanaca alwaraa fatasataruu bilbalkafa ahlu sunnuhu sheegaye qole buu yidhi markaa waxa iyagu jeclaayeen ee hawadooda ahaa sunno ula baxay buu ahlu sunnaanu nahay wuxuu yidhi waa koox yacni markaa ka dhigan dameero ikaaf la saaray ikaafka waa waxa dameerka lagu fuulo yacnii dameero la kooreeyey oo kale ayay ka dhigan maxay uga dhigan yihin qad shabbahuuh bikhalqihi fatakhawafuu allah ba intay khalqigiisii ku shabbaheen bay waxay ka baqeen shanaca alwaraa fatasataruu bilbalkafa ama shunca alwaraana waa loo dabdin karaa oo shanuca shuncan qabuxa qubxan taasna waa jirta waxay ka baqeen khalqigu inay ku dhaleeceeyaan oo ku ceebeeyaan markaase waxay isku astureen balkafa waxa la yidhaha bilaa kayf istawa calaa carshihi bilaa kayf yuraa bilaa kayf lahu kada wa kada bilaa kayf bal kafi isku asturay marka a'immada islaamkana yacni saasuu gardarre ugu caayay wuxuu yidhi alfaadda iyo erayada macno kooban wax laga cabiri kari lahaa buu er, erayo badan ku cabbirayaa buui shaqaashiq baana taasoo kale lagu magacaabaa allah wuxuu ka odhanayaa oo ka sheegaya waxaanu allah odhan markaasuu dabeedna tilmaamay eh, tarkiibka hadalkiisa inuu ku gafaayo macaanida qur'aanka iyo tafsiirkiisa inuu ku gafaayo inuu macaani kale cid kale intuu ka soo qaado aanu u nisbaynaynin wuxuu ku soo gebagabeeyey lain lam tudaarikhu min allahi raxmatun la sawfa yuraa lilkaafiriina muraafiqa haddaan xagga ilaahay naxariisi ka soo haleerin ya waxaa lagu ogaan doonaa inuu gaalada markaysagaa rafiiq la yahay oo naarta kula rafiiqayo yani waa min ahli lwaciid markaa dawaana bal reeba almuhim kitaabka waxa weeye zamakhshari dad badan baa ka daba dhacay weliba dhibaato kalena waa leeyahay ictiqaadkiisiioo sidiisii u cad oo dadku wada fahmayaan sheegi maayo wuu maldahayaa cibaaraad wanaagsan buu ku cabbirayaa oo wakhtiyada qaarkood aan la dareemaynin inuu caqiidadiisii markaa ku ishaarayo sheikhuna waa inoo keeni doonaa oo matniga laftiisa ku tilmaami doonaa inay qaarkood ahaayeen xasanulcibaara oo erayada markaysa markaa bidac uu hoos gelinaayo yadaan la dhaadayn marka noocaasuu ahaa saas aawadeed waa in marka layska yska ilaaliyo wey kitaabkaas waxyaalaha fawaa'idda ku suganna kayrkiiba lagaga kaaftoomi karaa mutaakhiriinta qaarkood markay is yidhaahdeen ka marmaysaan kitaabkan waxay qaar sameeyeen inay ikhtisaariyaan qaarkoodna waxay sameeyeen oo ay ka saaraan waxyaalihii ay inaad ictizaalkii wax lamid mida ishaaraysa ay u dareemeen ay taa ka saaraan qaar kalena waxay isku dayeen inay waxa weeye tacliiq raddiya ku sameeyaan oo sida ibnu naasiridiin iyo kayrkoodba yani waxay ku sameeyeen marka tacliiqaad bay ku sameeyeen ay ku radinayaan ah, ibnu naasiridiinku waa sheikh marka qarniyada dhexa ah ahaa weeye yani noolaa weeye sida badanna waxaa lagu daabacaa tacliiqiisa lagu daabacaa marka la daabacayo xagga hoose ayuu tacliiqiisuna maraya marka akhara min waaxid baana tacliiqiyey oo tacliiqu ku radinaaya samey qaarkood waxay ka cabbireen ictizaalka waxaan kaga soo guray bilmanaaqiish mashqacyaan kaga soo guray ya mashqacyo ayaan kaga soo guray waqtiyada qaarkood waxaa dhici karta bidaca in dadka qaarkood waxyaalaha qaarkood in bidac ay koobsanayaan daahirka intay ka eegaan inaynay fahmin baa dhici karta laakiin cidda garanaysa makhsaha iyo ujeeddada ay uga jeedaan inay tahay markaa bidcadii iyo dalaaladii waxay u radinayaan taas imanka masele markuu sheegaayo siduu ibnu cuthaymiinba soo raraayo markuu fasirayo faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wuxuu odhanayaa ayu fawzin acdamu min dukhuuli iljannati waannajaati min annaar yacni marka waxa weeye fawzka ka weyni muxuu yahay in janno la galo naarna laga badbaado saas aawadee macnaha ziyaadada markuu fasirayo isla macnahaasuu ku fasiraya wuxuu ka cararaya in ru'yadii lagu fasiro oo la yidhaha ilahay baa la arkaya maalinta qiyaame mu'miniintu arki doonaan taasuu ka cararaya taas ayuu ka cararaya marka calaa kulli xaal yacnii eh, khaasatan dadka markaysa marka waxaa talabatul cilmiga ah aan aqwiyada ahayn waa inay aada uga fogaadaan culamada qaarkood waa yidhaahdeen waxa weeye xagga naxwaha iyo hadduu markaa taalibku mutamakin yahay waa in markaysaa uu ka faa'idaysan karaa waa markaysa markaa yidhahdaan sida ibnu cuthaymiin oo kale saasoo kale waa cabir laakiin calaa kulli xaal waxaa laga kaaftoomi karaa hayrkii baa laga kaaftoomi karaa yacni fii hayrihi gunya canhu kutubta qaarkoodoo ay muta'akhiriinta qaar qoreen oo shaacira u nisbe sheegtaana aad bay kutubta noocaasee muctasilada wax uga naqliyaan calaa sabiil mithaal kitaabka la yidhaahdo mafaatixulghayb lagu magacaabay ee atafsiirulkabiir ee uu leeyahay ibnu khatiib alray ama fakhridiin alraasi sida loo yaqaano kitaabkaasi aad iyo aad ayuu u ictimaadaa kutubta muctasilada abu isxaaq ashaatibi waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo alinshaadaat waalifaadaat kitaabka la yidhaahdo waxa uu ku sheegay isagoo ka soo naqlinaya sheikha la yidhaahdo ibnu musafir albajaa'i inuu yidhi kitaabka tafsiirka ibnulkhatiib uu leeyahay waa fakhridiin arraasiye waxa uu koobsaday afar kitaab oo afartaba muctasila leedahay waxyaalaha ku saabsan usuuluddiin wuxuu ka soo qaataa buu yidhi kitaabka la yidhaha addalaa'il oo uu leeyahay abulxuseyn albasri almuctasili waxyaalaha markaa ku saabsan ictiqaadaadka ama usuuluddiin wuxuu ka soo qaataa kitaabkaas wixii usuulu fiqi ku saabsanna wuxuu ka soo qaataa kitaabka almuctamad oo cumadka sharxa oo isagana abulxusayn albasri uu isaguna leeyahay waa isaguna nin muctasili ah kitaabka uu sharxayaana waa kitaab uu isagana muctasili leeyahay oo qaadi cabdiljabbaar baa leh tafsiir wixii ku saabsanna wuxuu ka soo qaataa tafsiirka weyn ee uu leeyahay qaadi cabdiljabbaar alhamadaani isaguna waa qaadigii muctasiliga ahaa kitaab weynoo almuxiit uu u bixiyey oo tafsiir ah ayuu qoray waxaan filayaa inaan la taabicin waqaan la taabicine waxay ku sheegeen ilaa boqol juz inuu gaadhaayo wixii tafsiir ku saabsanna kaasuu ka soo qaatay wixii carabiyo iyo bayaan ku saabsanna wuxuu ka soo qaataa alkashaaf liabilqaasim azabakhshari marka afar kitaabuu muctasila leedahay buu ka daba wareegayaa hadday caqaa'idda tahay hadday usuulu fiqiga tahay hadday tafsiirka tahay iyo hadday yacni markaa carabiyada iyo bayaanka tahay saas aawadeed waatay culammadu ay yidhaahdeen bacdulculamaa iyagoo ku markaa radinaaya ama ku dhaliilaya shubahaadka wuxuu u bixiyaa naqad jawaabtana waa amahdaa yacnii shubahaadka muctasiladu leedahay madhabkooda sida marka ugu xoogga badane loo cabbiri karo ayuu ugu doodaa waxa lagaga jawaabayaano waxaa laga yaabaa inaanu marka isagaa sheegin ee uu saaka ka tago marka bacdu culamaai almaghaariba ayaa waxay yidhaahdeen yacni waxa uu bixiyaa markaa shubahaadka naqdan wa yaruddu calayha nasii'atan jawaabta uu ku radinayana waa amaahdaa culamo kale waxay ka cabbireen madhabka muctasilada marka uu sheegaayo sida ugu xoogga badanee loo doodi karo ayuu ugu doodaa bale si ayna laga yaabo iyagu inaynay ugu doodin ayuu ugu doodaa sida khilaafsan na wuxuu u bandhigaa si waxa weeye markaa daciifa wuxuu sheekhu yidhi raximahullah wa usuulu muctasilati khamsatun yusamuunaha hum altawxiida walcadla walmansilata bayna almansilatayn wa infaad alwaciidi walamra bilmacruufi wannahyi can ilmunkar usuusha muctasiladu waa shan yusammuunaha waxay ku magacaabaan hum iyagu altawxiida bay ku magacaabaan iyo waalcadla cadaalada iyo waalmansilata bayna almansilatayni manilo labada mansilo udhaxaysa iyo wa infaad alwaciid iyo waciidka fulinta la fulinaayo oo uu fulaayo oo dadka loo goodiyey goodiga waa lagu fulinaya ilaahay waa ku fulinayaa bay yidhahdeen walamra bilmacruufi iyo wanaagga in la amro wannahyi can almunkar iyo xumaanta in la reebo wa tawxiiduhum tawxiidkoodu huwa tawxiidu ljahmiyati waa tawxiidka jahmiyada aladii tawxiidka jahmiyadu madmuunuhu waxa uu koobsanayaa nafyu sifaati sifooyinka in la nafiye ah ilaahay sifaadka in loo diida iyo wagayri daalika ashyaa kaleba markaysagaa la nafyinaayo qaaluu waxay yidhahdeen ina allaha laa yuraa ilaahay lama arkaayo bay yidhahdeen oo ilaahay in aakhiro la arkaa ma dhici karto mana dhacayso bay yidhahdeen mana dhacayso mana dhici karto wa ina alqur'aana makhluuqun waxay kaloo yidhaahdeen qur'aanku waa makhluuq wa inahu laysa fawqa alcaalami waxay kaloo yidhaahdeen wa innahu ay wa ina allaaha ilaahay laysa fawqa alcaalami makhluuqaadka kama sarreeyo ayay yidhaahdeen wa innahu laa yaquumu bihi cilmun waxay kaloo yidhaahdeen ilaahay laa yaquumu bihi cilmun cilmi kuma qumo oo sifo cilmi la yidhahdaa kuma sugna walaa qudratun awoodi kuma qunto oo sifo awoodi oo qudre la yidhahdaa kuma sugna walaa xayaatun walaa samcun walaa basarun walaa kalaamun walaa mashii'atun walaa sifatu min asifaat hadday tahay nolol hadday tahay awood hadday tahay maqal hadday tahay arag hadday tahay hadal hadday tahay doonis hadday sifo sifooyinka ilaahay ka mid tahay yacni sifaba looma sugayo bay yidhahdeen ilaahay sifo u suganba ma jirta bay yidhahdeen tacala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira ah, wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa usuusha muctasilada ictiqaadkooda waxa u asala shan asal bay ka asal yeesheen shantaa asal haddaad eegto muuqaalkooda kama didaysid laakiin macnayaal baatila ugu guda jira erayadaas qaarkood waa erayo wanaagsan qaarkoodna waa erayo madxigooda aan daliil ku soo aroorin iyo ammaantooda laakiin waxa weeye muuqaalka sare aan dhibi kaaga muuqan altawxiid iyo alcadl iyo alamr bilmacruuf iyo nahy can munkar waxyaale adiladu ammaantay ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan cadaaladdi waa ma'muurun sharcan sharci ahaan waa mid layna amray cadaaladda marka cadli marka la yidhahdo laga didi maayo tawxiid bay markaa ta kale asal ka dhigteen tawxiidkuna waa lafdi sharci ah falabbaa rasuulu llahi sala allahu alay slm bitawxiid xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey jaabir rasuulki ilaahay wuxuu ku talbiyaystay tawxiid buu ku talbiyaystay labayk allahuma labayk labayka laa shariika lak yacni tawxiid baa nebigu ku talbiyeysay axaadiista marfuucana waa ku soo aroortay si sariixa inuu nebigu sala allahu alay slm lafdatu tawxiid sheegay low aqarra abuuka bitawxiidi hadduu aabbahaa qiri lahaa tawxiidka afa sumta canhu wa tasaddaqta lahu la nafacahu dalik aw kama qaala sala allahu alay wasalam marka lafdatu tawxiid yukhraju naasun min ahli tawxiidi min annaar dad ahlu tawxiida naarta laga soo bixin doonaa marka lafdiga tawxiid waa lafdi sharci ah maaha lafdi istilaaxiya siday markaa qaarkood sheegtaan qaar baa waxay yidhaahdaan lafdiga iimaan baa sharci ah laakiin lafdiga tawxiid waa lafdi istilaaxiyo lagu heshiiyey ee sharci ma laakiin saxiixu waxay tahay lafdi sharciga imi waayo nusuus mutacadida ayuu ku soo arooray sariix ahaan lafda tawxiid marka idan waa lafdi sharci wey marka alfaadda ay soo qaatay alfaad sharciga ay soo qaatay alamru bilmacruf wanahy an munkar adilo badan baa sheegaysa muminiinti maxaa lagu sifeeyey ya'muruuna bilmacruufi yanhawna cani munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wa ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar mu'miniinta sifadoodii waxaa lagu daray inay waxa weeye macruufkana amrayaan wanaaggana amrayaan xumaantana reebayaan waana layna amray in wanaaggana aynu amrano xumaantana reebno waa layna faray saas alamru bilmacruuf annahy can munkar waxay uga jeedaan yacni markaa bixitaanka lagu baxaayo xukaamta iyo madaxda fasaqada ah oo lala dagaalamayo waxaa macruufka la amrayaa waa in madaxda jawrka iyo dulmiga u saaxiibka ah ee muslimiinta lala dagaalamaa oan wilaadihii madaxtinimada loo dayn marka khuruujkii oo baatila ayay waxay gudageliyeen magacaa wanaagsan ee alamru bilmacruufi alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkari ah marka alfaaddii wanaagsanayd ee sharciga ahayd intay soo qaateen bay macnayaal baatila ku xareeyeen ya waxay soo qaadanayaan waa lafdigii xaqa ahaa waxaynay gudagelinayaan macaani baatila muuqaalka haddaad ka eegto waa wanaagsan tahay hoos haddaad u eegtona waa xun tahay taasi waxay ku tusinaysaa shicaaraadka dadka qaarkood ay rafcinayaan ee ay kor yeelayaan ama ay sheeganayaan inaan lagu kedsoomin ilaa waxa weeye la hubsado waxay uga jeedaan iyo inay xaqiijinayaan la hubsado inaan lagu kedsoomin dad badan waxay kor yeelaan ama ay muujistaan yacni shicaaraad lammaaca baraaqa shicaaro iyo magacyo iyo halkudhigyo dhaldhalaalaya oo quruxsan oo wanaagsan muuqaalka marka laga eego laakiin waxay uga jeedaan macaani baatilay uga jeedaan ama waxay gudagelinayaan macaani baatila iminka ruuxa muslimkee loo sheega alamru bilmacruf annahy can lmunkar a yidhaha asalka diintayadu waa tawxiid iyo cadli iyo alamru bilmacruf annahy can lmunkar yacnii qusuur waxyaalo kale inay is yidhaahdo waa ka tageen mooyaane erayadan dee markaysaga waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo waa erayadii nusuusta ku soo aroortay laakiin iyagu waxay uga jeedaan waxyaalo baatila saas aawadee waxay ku tusinaysaa qofku alfaad sharciya intuu qaato inay dhici karto inuu alfaaddaa si kale u adeegsado lafdatu tawxiid masalan ugama jeedaan tawxiidkii yacni markaa sharciga siduu ugu soo arooray ugama jeedan oo in ilaahay wax uu la gaarka yahay loo gaar yeelo keligii la caabudo oo sifaadkiisa asmaadiisa loo keliyeeyo oo afcaashiisa loo keliyeeyo oo cibaadada isaga loo keliyeeyo saa ugama jeedaan waxay uga jeedaan in allah sifaadka laga nafiyo waxay leeyihiin sifaat in allah loo sugana oo la yidhaahdo sifo doonis buu leeyahay ilaahay waxbuu doonaa oo waa hadlaa oo weji buu leeyahay weji baa u sugnaaday oo xayaataa u sugnaatay oo qudra u sugnaatay oo iraada u sugnaatay oo samci baa u sugnaaday oo basar baa u sugnaaday yacni waxaa weeye iyo sifaadka kale la midka hadday tahay yadaynka hadday tahay wejiga hadday tahay indhaha hadday tahay waxa weye istiwaaga raalli ahaanshaha cadhada wahlumajara sifaadka ee rabbi loo sugaa waxay leeyihin waa tashbiih ilaahay khalqigiisa lagu shabbahaya waana kufri marka tawxiidku wuxuu keensanayaa ila waa keliyeen ilaahay la keliyeynaye in sifaadka laga nafiyey sifooyin mutacadidoo badan cidda ilaahay u sugtaana ilaahay ma keliyeen bay yidhahdeen waayo sifaadkan waxaa ka dhalanaya bay yidhahdeen tacadud oo waa waaxid iyo sifooyin badan buu leeyahay ma isqabanaysaa bay yidhahdeen keliyeelistiiba bay ka hor imanaysaa saas aawood bay muctasilada qaar waxay yidhaahdeen laba qadiim cidda ilaahay la sugtaa way gaalowday binasi alqur'aan toddoba qadiim cidda ilaahay la sugtaa maxay u gaaloobi weyne maxay uga jeedaan yacani waxay ka tilmaamayaan sifooyinka wujuudiga abay ah markaysagaa diidan yihiin qidamoo kalena waa ogol yihiin qidam iyo wujuud waxay leeyihiin sifo ka baxsan markaysaga waxba ma aha daatana calaa xaddi tacbiiri marka waxay leeyihiin rabbi markay sheegayaan qadiim bay ku magacaabaan marka toddoba qadiim cidda ilaahay la sugta waxay uga jeedaan ashaaciradii maaturidida laba qadiim cidda ilaahay la sugtaa inay gaalowdayna waxay uga jeedaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaa kiristaanku markay yidhahdeen saddex ilaah baa jira saddex qadiim bay sugeen bay yidhahdeen marka allah qadiim waa ahaayeen laba qadiim oo kale allah la sugeen marka laba qadiim cidda ilaahay la sugtaa waa gaalowday toddoba qadiim cidda ilaahay la sugtaa maxay u gaaloobi weyday bay yidhahdeen muctasiladaa odhanaysa yacni waxay tilmaamayaan cidda toddoba qadiim ilaahay u sugtaa inay kufriga kiristaanka uga awlaysan tahay saasay uga jeedaan waana baatil hadalkaas waayo sifaadkan hadday tahay iraadada doonista hadday tahay maqalka hadday tahay aragga hadday tahay nolosha hadday tahay awoodda hadday tahay hadalka yacni waxa weye sifooyinkan waa sifooyin ilahay isu sugay siduu sifaadka kaleba isugu sugay marka sifaadkan in la sugaa waa xaq sifooyinka kale ay markaa ashaaciradu awilayaan ama ay cadilayaanna yagana in la sugaa ee kitaabkiiyo sunnada saxiixada ku soo arooray yagana in la sugaa waa xaq marka bacdi xaqa ka mid a ah, ayay markaa qireen markay sifaatkaa ilaahay u sugeen marka waa ku saxnaayeen sugistay sifaadkaas sugeen inkastoo bacdi ka mida sifaatkaas aynay u qabin sida xaqa ahlu sunnu u qabaan aynay u qabinoo farqi u jiro sida waxaa weeye sifatuuliraada oo kale al-ashaacira waalmaaturiidiya ma qabaan iraadada in laba qaybood loo qaybiyo iraada sharciya iyo iraada qadariya waxay iraadadu waa waaxida ta kale ma qabaan in waxa weeye ilaahay shay-an fa shayan inuu wax u doono waxay leeyihin iraada waaxida rabbi u sugnaatay iraada waaxida tacallaqat bikulli almuraadaati fi lazal marka sidii saxda ahayd iraadadii umay sugin ile ilaahay waxaanu hore u doonin dib waa ka doonayaa walaa maanica adilladuna waa sheegta shay uu doonaana waa dhacaa waxay leeyihiin ahlusunna waljamaaca yacni sifaadka sida iraadada sida abuurista sida hadalka iyo sifaat kale oo la mida waxay leeyihiin waa awalu nawc ama waa qadiimatu nawc xaadisatu laaxaad taasi waa mukhaalafo ay ku khilaafsan yihiin ashaaciradu ay khilaafeen ictiqaadkaas saxda ah ee ah in la yidhaahdo sifaatkaas iraadadu ay ka mid tahay oo kalaamku ka mid yahay oo abuuristu ka mid tahay iyo sifaatka kale la midka lafcaal ahi waa qadiimatu nawc xaadisatu laaxaad ictiqaadkaas saxdaa ah ma qabaan marka waa khilaafeen ictiqaadkaa saxda ah yagoo ilaaqay inay iraado sugeen kalaamkoo kale way ilaaqeen inay sugeen laakiin waxay yidhaahdeen kalaam nafsi weeye waxay qabaan inay sugayaan waa kalaam nafsi laa yatakalamu bixarfin walaa sawt bay yidhahdeen kalaamkan xuruufta lihina waa makhluuq bay yidhahdeen taasna waa mukhaalafa licaqiidati ahli sunna waljamaca ta kale cumuuman sifaatkan ay sugayaan waxay leeyihiin caqligaannu ku sugnay sharciga inay ku soo aroortay ugumay sugin laakiin caqligu inuu waajibiyay ku sugeen taasna ariiqul isbaatka inay ku khilaafsan yihiin ahlu sunnaha ayaa ku sugan ahlu sunna waxay leeyihin caqliga iyo sharciga baa ku sugnaa ashyaada caqligu aanu idraakayna sharciga keliya waa lagu sugayaa aana la raacaya marka almuhim dee waa ku saxnaayay bacdi xaqa ka mida inay qaraan laakiin waajibku wuxuu ahaa xaqa inta kalena inay qaraan ayuu ahaa lamana mid aha sifaad in ilaahay loo sugaa kii markaa kiristaanka markaa mid la mida ay aaliha kale rabbi la sugeen lama mid ah waayo sifaatka ilaahay isaga isku sifeeyey rasuulkiisuna sala allahu alayh wasalam isaga ayaa ku sifeeyey ilaahay sifaatka waxaanu u sifeeyey biwaxyin min allah wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa maxaana waajiba adiladu siday tahay in loo raaco saasaa waajiba sifaatkana waa la sugayaa tashbiihana waa laga nafinayaa laysa ka mili shay wa huwa asamiicu albasiir waajibku waa saas ta kale sifaatkan marka rabbi loo sugaayo loogama jeedo sifaatku inay munfasili daatada ka yihiin oo kama baxsan yihiin ee adaat almuqadasa bisifaatiha waxa weye waa shayun waaxid ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisu ma kala baxsana oo munfasil ma kala aha lamana heli karo daato sifo ka madran oan wax sifo aba ah markaysaga ayna ku sugnayn laa yuujad hada mustaxiil yacani daata ma jirto hadday jirtona sifooyin baa markaysaga ku sugan tacadudu sifaatna dhibaata kuma sugan ah, almuhim wuxuu idhi tawxiidkoodu waa tawxiidka jahmiyada waxay isku magacaabaan ahlu tawxiidi waalcadl almuctasila inay tawxiid iyo cadaalad u wehel yihiin bay iyagu isku magacaabaan magacyaday jecel yihiin waa ahlu tawxiidi waalcadli wakhtiyada qaarna waxay dhahaan alcadliya ay yidhahdaan zamaqshari laftiisu kashaafka markuu sheegaayo bacdu alcadliya ayaa saa yidhi muctasiladu sheegaya marka madmuunka tawxiidkoodaasi waxa weeye waa in rabbi daata mujarada loo sugo sifaadkao dhanna la nafiyo de waana baatil oo ilaahay sifaatku isku sifeeyey waa in sidooda loogu sifeeyaa siduu isugu sifeeyey waa in loogu sifeeyaa tashbiihana waa in laga nafiyaa kayfka iyo qaabkana waa in laga gaabsadaa sifadana sugnaanshahay rabbi u sugan tahay lafdan wa macnan waa in la ictiqaadiya siday ahlu sunna waljamaca qabaan waa saas waxay qabaan muctasiladu inaan ilaahay la arkaynin aakhiro aayaadkii axaadiistuna waxay sheegayaan in ilaahay la arkaayo wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ilaa rabbiha naadira marka waxa weeye inay wejiyada mu'miniintu ilaahay arki doonaan ba aayaadka qur'aanku sheegayaan nebiguna sala allahu alay wasalam axaadiista mutawaatirkaabuu ku sheegay satarawna rabbakum ciyaanan kama tarawna hada alqamara latudaammuuna fii ru'yati laakiin adduunyada ilaahay laguma arkaayo mu'miniintu si aakhiro waa ku arkayaan waxay ictiqaadsan yihin muctasiladu inuu qur'aanku makhluuq yahay ahlu sunna waljamacana waxay qabaan qur'aanku waa kalaamuullah waana hayru makhluuq qur'aanku waa hadalkii ilaahay makhluuqna maaha wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah marka qur'aankii ilaahay wuxuu ku itlaaqay inuu yahay kalaam allah inuu hadalkii ilaahay yahay ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ilaahay wuxuu ku hadlaa xuruuf iyo cod buu ku hadlaa aayaadkii axaadiistuna waa sheegayaan inuu ilaahay xuruuf iyo cod ku hadlo wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymani markuu ilaahay yidhi waxaan uga dhawaaqnay buurta dhinaceeda yacni midigeeyo midigta muuse ahaaday ayaan uga dhawaaqnay nidaaga ilaahay isagaa isu tiiriyey nidaaguna waa cod dheer ina nida sawtu arafiicu wa diddahu fahuwa annajaa'u kilaahumaa sawtaani siduu alcallaamatu lqayim baa uu ku odhanaayo kitaabkiisa leh ashaafiyata alkaafiya nidaagu waa cod dheer kutubu luqa dhammaantood nidaaga waxay ku fasirayaan alsawt alrafiic lidkiisana najaa' baa la yidhaahdaa labaduna mid waliba waa cod asawtu arafiici asawtu hayr rafiic asawtu hayru rafiic labada mid waliba waa cod ilaahayna waxa weye labadaba waa isku sifeeyey wa qarabnaahu najiya ay munaajina lahu ayaa laga tilmaamaya waxaa kaloo axaadiista ku soo aroortay inuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam yunaadi illahu bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qarub ilaahay wuxuu ku dhawaaqa cod uu maqlaayo ka fogi siduu u maqlaayo ka dhowi uu u maqlaayo kale ayaa ka fogna u maqlaya marka cod inuu ilaahay ku dhawaaqo ayaa nebiguna sala allahu alayh wasalam tasriixi xadiiskana bukhaari wuxuu ku soo wariyey saxiixiisa isagoo mucallaqa laakiin isagoo mawsuula wuxuu ku soo wariyey khalqu afcaal alcibaad waana xadiid haabita oo nebiga sala allahu alay wasalam ka sugan xurufna ilaahay waa ku hadlaa man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha walxasanatu bicashri amhaaliha laa aquulu alif laam miim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun xadiiska tirmidi wakayruhu soo wariyeen min xadiisi cabdullahi bn mascuud ee xasanka waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa akhriya xaraf kitaabka ilaahay ka mid ah waxaa u sugnaatay xasano xasanaduna waxay yacni markaa leedahay toban la mida ah xasanadiina lagu abaalmarinaya mana odhanayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam aliflaamiim waa xaraf odhan maayo walaakin alifun xarfun alifku waa xaraf walaamun xarfun wamiimun xarfun marka xuruufta ilaahay baa ku hadlay saas aawadeed qowlka odhanaaya qowlka odhanaya in allaha laa yatakallamu bixarfin walaa sawt waa qowl baatila ah. ama kalaam nafsi waxa weeye waa shay muxdatha ah, waa shay bidco ah waa shay marka waxa weeye adilada kitaabka iyo sunnadu aynay ku tilmaameen khilaafkeeda ku tusinayso qur'aanku xaqiiqatan buu u yahay kalaamullah waana hayru makhluuq waa hayru makhluuq alashaacira walmaturiidiya gaalibkoodu waxay mareen inay waxa weeye yidhaahdaan qur'aankan xuruufta lihi waa makhluuq inay yidhahdaan ee markaannu leenahay e, kalaamka ilaahay makhluuq ma aha markaannu leenahay waxay yidhaahdeen waxaan u jeednaa alkalaam annafsi kalaam nafsi baan u jeednaa bay yidhahdeen marka macnahaasi waxa weye waa mid baatili saas aawadeed ibraahim allaqaani marka uu leeyahay jawharada wanazih alqur'aana ay kalaamahu can ilxuduusi markuu leeyahay baajuuri markuu sii caddaynaayo tuxfatulmuriidka wuxuu cabbirayaa qur'aanka ka nasaah soo derrin ay kalaamahu wuxuu ugu sii fasiray buu yidhi si aan loogu qaadan inuu u jeedo qur'aankan xuruufta leh ee carabiga ah oo markuu leeyahay qur'aanka xuduud ka nasaah inuu uga jeedo macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan almacna nafsi taas yada ah aawadeed ayuu uga jeedaa sidaas aawadeed buu ugu fasiray ay kalaamahu ugu fasiray markaasuu dabeedna sii gelayaa tafaasiil baajuuri markaasuu wuxuu cabbirayaa in kan waxa weeye qur'aankan xuruufta leh min alfaatixa ilaa birabbi innaas dhammaantii inuu makhluuq yahay taasuu maray laakiin in la itlaaqo maaha buu odhanayaa qur'aanku inuu makhluuq yahay allahuma ila fii maqaami tacliim iyadoo la joogo mooyaane yamtanicu an yuqaala alqur'aanu makhluuqun ila fii maqaami tacliim baajuri shaykhulashar buu ahaan jiray berigu caalamka qabsaday aad looga daba dhacay dad badan baanan sidii ugu mamman marka horaan filaya inaan waxba sayro tilmaano marka yamtanicu an yuqaala alqur'aanu makhluuqun ila fii maqaami tacliim buu ku leeyahy maqaamu tacliim haddii la joogo waa la idlaaqi karaa buu ka tilmaamaya laakiin haddii kale maxaa loo diidaya waxaa loo diidayaa buuhi si aan caamadu ugu qaadanin kalaamka ilaahay ee nafsiga ahi inuu makhluuq yahay si inagu qaado taasaa laga taxdiraya almuhim wixii muctasile iyo ahlu sunnuhu isku hayeen ee a'immada loo dhibaataynaayey ee qaarkood loo dilay ee qaar loo xidhay ee qaar loo garaacay maay ahayn kalaam nafsi in la ysku hayey qur'aankani ma makhluuqba mise ma ahayn baa khilaafka ku saabsan ta isku haya taasay ahayd markaasay a'immadii lahaayeen sida imaam axmed imaam axmed ibnu xambal wa hayruhu ay cabbirayeen man qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir wa kadalika imaamu shaafici maaha keligii wax imaam axmed keligii iska yidhi maaha a'immo fara badan baa yidhi man qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir ruuxa yidhahda qur'aanku waa makhluuq waa gaal shaafici baa yidhi imaam axmed baa yidhi a'immo kaloo fara badan baa ku hadlay abu xaatim alraazi iyo abu zurcat alraazi kitaabkooda caqiidada ah waxay tilmaamayaan yacni ruuxa yidhahda qur'aanku waa makhluuq inuu gaal yahay weliba markaa kufran yanqulu can almilla wuxuu gaaloobay bay yidhahdeen kufri ruuxa diinta ka saaray marka mid imaam axmed la gaar yahay maa wala imaam lalakaa'i kitaabkiisa sharxu usuul ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca waxa uu ku soo rarayaa shan boqol oo caalim wax ka badan oo sheegay ruuxa yidhaahdaa qur'aanku waa makhluuq inuu gaal yahay shan boqol iyo konton inay ahayd baan filaya cidduu ka soo naqlinayay laalakaa'i waa min culamaa ishaaficiya marka kitaab ictiqaadah oo sharxu usuul ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ayuu leeyihi kitaabkaasu ku soo naqlinaya haatuu odhanayo ibnuqayim isagoo macnihiisaa tilmaamaaya walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min alculamaa'i fi lbuldaani yacnii cidda tidhaahda qur'aanku waa makhluuq ama muctasila ha ahdaan ama jahmiyaha ahdaan ama kayrkood ha ahdaane gaalnimadooda waxa markaa yacni markaa qaatay inay gaalo yihiin oo sidaa fatwooday ama ictiqaadiyey konton lagu dhuftay toban khamsuuna fii cashrin konton haddii toban lagu dhufto waa imisa waa shan boqol oo culammada beledada ka mid ah culammadii waaweynayd shan boqol oo ka mid a ah ayaa markaa sidaa markaa sheegay markaasuu sheegayaa laalaka iyo tabaraani iyo culammada markaysagaa soo xikaayootay oo aqwaashoodii soo naqlisay saas yadaa u tilmaamay saas aawadeed alashaacira almaturiidiya waxay qabaan qur'aankan xuruuftale ilaahay kuma hadlin bay qabaan marka ilaahay loo tirinaya cala sabiil majaaz baa loogu tirinaya bay leeyihin tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira oo kalaamkii ilaahay inuu daalli u yahay aawadeed baa loogu tiiriyo o la yidhi waa kalaamullahi loogu iطlaaqa laakiin xaqiiqatan kalaamullaahi uma aha waana baatil qur'aanku xaqiiqatan buu u yahay kalaamullaah makhluuqna maaha xaqiiqatan baana ilaahay ugu hadlay qaabka uu ilaahay ugu hadlayna garan mayno sida uu ilaahay u hadlaana waa ka duwan tahay sida makhluuqaadku u hadlaan codka ilaahayna codka makhluuqaadka lama mid aha laakiin cod baa u sugnaaday sidaa laynoo sheegay inu ictiqaadinayna u rumaynayna wa ama cadluhum fa min madmuunihi ana allaha lam yasha' jamiica alkaa'inaat cadligooda miya usuushoodii buu marka asal u sheegaya fa min madmuunihi waxyaaluhu koobsanaya waxaa ka mid ah ana allaha lam yasha' jamiica alkaa'inaati inaanu ilaahay doonin makhluuqaadka dhammaantood inaanu doonin walaa khalaqahaa kullaha makhluuqaadka dhammaantoodna inaanu wada abuurin wala huwa qaadirun calayha kulliha inaanu ahayna mid awooda makhluuqaadka dhammaantood dhammaantood qaar mid awooda inaanu ahayn ayay muctasiladu qabaan waana caqiida baatila waa caqiide khaldan oo baatila macnaha baatilka ay cadaalad ula baxeen marka magac wanaagsan in la soo qaato inaan lagu kadsoomin ilaa la hubsado waxa magacan markaa ay u isticmaalayaan iyo siday u tabaqayaan oo u rumaynayaan bal cindahum afcaalu lcibaadi lam yakhluqha allaahu bal cindahum muctasilada agtooda afcaalu afcaalucibaadi addoommada ficiladoodu lam yakhluqha allaahu ilaahay ma abuurin bay u qabaan waxay iyagu u qabaan caqiidadooda khaldan inaan addoommadu waxay samaynayaan inaanu ilaahay abuurin laa khayrahaa walaa sharahaa khayrkeeda inaanu abuurin sharkeedana inaanu abuurin waana baatil ilahay makhluuqaadkao dhan isagaa abuuray afcaashay addoommadu samaynayaanna ilaahay isaga abuuray allahu khaaliqu kulli shay wax kasta ilaahay isaga abuuray shay kastaoo makhluuqa ilaahay baa abuuray innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta ilahay wuxuu ihi waxaanu ku abuurnay qadar wuxuu ilaahay yidhi wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isagaa idin abuuray wamaa tacmaluuna ay waladii tacmaluunahu kaa samaynaysaan oo afcaashiinna ana ilaahay isaga abuuray muctasilada yaguna waxay leeyihiin ilaahay ma abuurin afcaasha addoommadu samaynayaan marka waxay sugayaan khaaliqyo kale inay jiraan waana baatil cidda wax abuurtaa waa allaahoo qura marka caqiide khaldan bay aaminsan yihiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan khayr iyo sharba ilaahay waa qadaray khayr iyo sharbana ilaahay waa abuuray wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih walam yurid ila maa amara bihi sharcan waxay kaloo aaminsan yihiin oo qabaan qoladaa khaldani inaanu ilaahay doonin ilaa maa amara bihi sharcan wuxuu sharci ahaan u amray mooyaane wax kale inaanu doonin ayay qabaan oo aaminsan yihiin wamaa siwaa daalika wixii intaa ka soo hadhay fa innahu yakuunu bigayri mashii'atih wuxuu ku xasilayaa ee ku dhacayaa doonista ilaahay la'aantii laakiin adilada kitaabka iyo sunnadu waxay inoo sheegayaan aayaadka qur'aanka ah iyo axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam wax kastoo dhacaya inuu ilaahay abuuray wax kastoo dhacayana inuu doonay inay dhacaan inuu ilaahay qadaray wax walba inuu ogaa og yahayna yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun ilaahay wuxuu ogaa wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayna hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen ayuu ilaahay og yahay sidaas yadaa weeye caqiidada ahlu sunna waljamaca wax kastoo makhluuqana ilaahay baa abuuray cidaan allah ahayn oo wax abuurtaana ma jiro cidaan allah ahayn oo wax abuurtaa ma jirto allah oo qura ayaa wax abuura ficillada addoommadana addoommadu waxay samaynayaanna addoommadu may abuuran ee ilaahay baa abuuray addoommaduna way kasbadeen oo kasab bay kula yimaadeen mashii'ada iyo doonista ilaahay baanu ku dhacayaan wax kastoo dhacaya waqad waafaqahum calaa dalika muta'akhiru ashiica waxaa sidaa ku waafaqay oo caqiidadaa khaldan ku raacay muctasilada muta'akhiru shiicati shiicada kuwoodii dambe kalmufiidi sida waxa weeye almufiidka la yidhaahdo waa moxamed ibnu moxamed ibnu nucmaan ashaykhu almufiid baa la odhan jiray wuxuu ahaa sheikhii raafidada iyo caalimkii raafidadu ahaa ashaykhu almufiidna waa la odhan jiray ibnulmucallimna waa la jiray abu cabdillaahi dahabi wuxuu odhanayaa kitaabkiisa miisaanka marka uu sheegaayo mufiid wuxuu odhanayaa muxamed ibnu muxamed ibnu nucmaan ashaykhu lmufiidu caalimu caalimu raafida abu cabdillaahi ibnu lmucallimi saaxibu tasaaniif albidciya wa hiya mi'ata musannaf dacana fiiha cala asalaf yacni ashaykhu lmufiid baa la odhan jiray caalimkii raafidu ahaa qolada shiicada raafidada la yidhaahdo caalimkoodii buu ahaa ibnulmucallimna waa waa la odhan jiray kutub badan oo bidca a ah buu lahaa ilaa laba boqol oo kitaab buu qoray oo allifay kutubtaa gudahoodana wuxuu ku tacniyo ku dhaleeceeyey selafka saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciintii ayuu ku dhaleeceeyey oo ku caayay waxa uu dhintay afar boqol iyo saddex iyo toban markay hijreedu ahayd waa ninkii aynu sheegnay inuu allifay kitaabka la yidhaahdo manaasiku xaji lmashaahid sida xabaalaha loogu xajiyo ya ilaa qarnigii waxa weeye afraad laga soo bilaabo saasay u wadeen in xabaalaha loo xajiyo laga barakaysto oo cidda ku aasan la caabudo qaar badanoo ahlu sunna u nisbe sheegta oo iyaguna mutasawifo ahina caqiidadaa khaldan waxay ka qaateen raafidaday ka soo qaateen caqiidadii raafidada ayay soo qaateen waxay iska ilaaliyeen saxaabada inay tacniyaan oo caayaan laakiin caqaa'iddii ku saabsanayd xabaalaha la dul ictikaafayo masaajidda laga dhiganayo loo xajinayo laga barakaysanayo dadka ku aasan loo nadraayo wax loo qalayo loo gowracayo iyaga la baryayo la gargaar weydiisanaayo yacni kullu daalika isagaa qaar badan baa ka soo qaato mutasawif ah ahlu sunno afka ka sheegta ya marka cidda caqiidadan ku asalka ahayd waxay ahayd raafidadaya bal hadda wakhtigii ay qorayaan day la noolaa afar boqol iyo saddexiyo tobankii hijiriyaduu dhintay bayhaqi bay isku wakhti ahaayeen wakhtigaasuu leeyahay sida xabaalaha loogu xajinaayo iyo manaasigta xajka laga samaysanayo markaa xabaalaha wakhtigaasuu sidaa qoraya hadda waxay ula baxeen oo yidhaahdeen waa xajulfuqaraa waa fuqarada xajkoodii xajkan maka la qabanaayo waxay waa xajul akhniyaa xajulfuqaraa bay yidhahdeen markaysaga xabaalaha hadda markaysaga la qabanayo qaarkood waxaabay ka fadileen xajka ilaahay beydkiisa loo xajinaayo waxaabay ka fadileen xabaasha in loo xajiyo waxaa la soo naqliya bacdu mutasawifa oo intay soo xajiyeen qabriga nebiga sala allahu alay wasalam yimi oo iyagaan dabeed markaa makaba tegin oo xajiinba iska noqday yacni qabriga nebiga in la tagaa kala weyn ilaahay beydkiisa in la tago la xajiyo ya taasaa kala weyn taas ayaa kala weyn waa abijacfarin tuusi abi jacfar atuusi ninka la yidhahda isaguna ka mid a isna wuxuu ahaa maxamed ibnu xasan ibnu cali abu jacfar atuusi isaguna waa faqiihu shiica akhada can ibni nucmaan ibnu nucmaan buu isaguna ka sii qaatay oo arday u noqday wa amhaalihima iyo kuwa iyaga la midka iyaguna waxay ka qaateen ashyaa badan bay muctasilada ka qaateen saas aawadeed abwaabta markaysaga ahlulkabaa'irka iyo ashyaadaas xagga ictisaalkay markaysaga wax fara badan ka soo qaataan waliabi jacfarin haada abijacfarka waxaa u sugna abi jacfar waxaa u sugnaaday haada kana tafsiirun calaa hadihi ariiqa tafsiir waddadaa ama dariiqadaa ama dhabbadaa ku sugan laakiin yadumu ila dalika qowla alimaamiyati alisnay cashariyati waddada muctasilada tafsiir ku arooraayo oo sidaa ku soconaya ayaa u sugnaaday laakiin wuxuu ku ladhay qowlkii raafidada ahee raafidada isnay cashariyada ah isnay cashariye waxaa loo yidhi labiyo toban imaam bay qabaan oo aalu aalubeydah waxaa ugu horreeyey yidhahaan cali bnu abi aalib waxaa ku xigay bay yidhahaan xasan waxaa ku xigay xusein saasay u wadeen yacni waxa weeye eh, caliy ibnu xusein zayd ibnu cali saasay u soo wadaan ilaa marka dambe ay yidhaahdaan alimaamu lmuntadar ay soo gaadhsiiyaan imaamulmuntadarna waa kay sugtaan ay leeyihin waa soo baxayaan oo aynay ka quusanin sanadkiiba wakhti go'an bay diyaargaroobaan ay yidhahdeen waa inta mahadigii soo baxaayo waa in la diyaargaroobaa oo ay soo diyaariyaan markaysagaa hub soo diyaarsadaan oo markaysagaa hubka galka ka saaraan oo yacni waxa weeye yacni ay aad iyo aad yacni u diyaargaroobaan markay waxba waayaanbay deedna iska noqdaan saas aawodee axadu ahli sunna isagoo ku dheelleelaaya ayuu wuxuu yidhi maa aana listirdaabi an yalida aladii kallaftumuuhu bijahlikum maa aana facala cuquulikum alcafaa'u fainakum sallastum alcanqa'a walkhilaana axadu ahli sunna isagoo iyaga ku dheeleelaya ayuu wuxuu yidhi weli ma gaadhin ma aana lisirdaabi an yalida aladii sirdaabku waa godkii markaysaga ay yidhaahdeen waxa galay almahdiyu lmuntadar godku kaa ku kallifteen inuu dhalo ila wax galay ma jiraane isagaa leediin ha dhale godku xilliguu weli ku dhali lahaa ma gaadhin buuli aqoon darradiinna kaa ku kallifteen inuu dhalo wakhtiguu ku dhali lahaa weli ma gaadhin facalaa cuquulikum alcafaa'u yacni caqliyadiinna dufa ku baxdeen fa innakum sallastum alcanqa'a walkhiilaana waxaa saddexayseen canqaagii iyo khiilaankiibaa mid saddexaad ku darteen oo mahdiyulmuntadar baa ku darteen khiilaanku waxa weeye waa shayaatiin dariiqyada taagan oo dadka derderta laa huula ata axaadiista ku saarun marka khiilaankaasi oo wax la sheegaan la arag oo ruux waxa weeye ilaahay xusaaya shayaatiintaasi ma derderto laa laaquula waata nebigu yihi sala allahu alay wasalam ruux ilaahay xusaaya ma derderto waa dhici kartaa midaan ilahay xusayn dee inay markaa derderto qisa inoo iman doonto canqaagana waxa weeye waa saddexayseen canqaaguna waxay waa shimbir iska khuraafaada waxay yidhaahdeen waxaa jiri jirtay shimbir canqaa la yidhaahdo yacni xoog badan oo carruuraha dafto oo geela qaadato oo ayaa jiri jirtay waana shimbir magaceedana canqaa baa la yidhahdaa waa la sheegaa una weligeed lama arag qaar baa yidhi waagii hore jiri jirto nebi xandalat bnu eh, safwaan la yidhaahdo ayaa habaaray bay yidhahdeen adiladana kuma hayno nebi magiciisa caynkaa la yidhahdo aamanaa billahi wa birasulih almuhim eh, yacni canqaagaasi waa wax la sheegaan la arag marka canqaagii iyo khiilaankii oo laba ahaa ayaa mid saddexaad ku soo darteen kaasi waa maxay waa alimaamu almuntadar waa imaamka la sugaaye ee godka inuu ka soo baxo la sugaayo oo waa inaanu xasan alcaskari dhalay baa layidhi inankaasina maba maba dhalan baa layidhi magaca ay sheegayaan leh waxay ahlu tawaariikh sheegeen inaanu jirinba laa wujuuda lahu marka waa sida uu leeyahay godkaa ha dhalo ee xilligu malaa ku dhali lahaa bayna weli gaadhin ah, laakin yadumu ila dalika qowla alimaamiyati lisnay cashariyati wuxuuse ku ladhayaa qowlka imaamiyada imaamiye waxaa loo yidhi imaam lmuntadar imaamkaa macsuumka ah ee la sugaayo ayay qabaan alisnaa cashariyana waxaa loo yidhi labiyo tobanka imaam bay qabaan hadda labiyo tobankaa imaam ma aha waa labiyo toban imaam oo macsuum ah wax suldo iyo madaxtinimo qabtay oo imaam noqdayna laba quraa ka jira waa caliy bn abi aalib iyo inankiisii xasan lixdii bilood uu isaguna hayay dabeedna waa kii naftiisa casilay ee ka tanaasulay inta kale maamul guud oo ay gacanta ku dhigeen maba jirinba aslan waa jirtay qaarkood inay baxeen oo ay muxaawalo is yidhahdeen isku dayaa laakiin uma suuro gelin mid u hirgashay ma ahayd haddii imaamo cilmi laga hadlayana laa shakka waxa weeye cali bna abi aalib imaamada sultada iyo ta cilmigu mid waliba waa u sugnaatay kaana min culamaa'i asaxaaba wa kaana min alkhulafaa'i araashidiin ayda wakadalika xasan bnu cali isaguna waxa weye saas si la-aag waxa uu ka mid noqday isaguna khulafadu ka mid noqday khulafaa raashidiinka ayuu isaguna ka mid yahay laakiin xilligiisa aad u yar sidaas aawadeed bayna culamada badankooda u tirin laakiin bacdi ka mid ah ama badankoodaba suldo gacanta u gashay oo awood ah maamul inay gacanta ku dhigeen ma jirin laa caliyu ridaa baan qaban walaa muusa alkaadim baan qaban walaa zayd ibnu cali baan qaban walaa caliyu ibnu xusein baan qaban walaa xusein ibnu cali baan qaban yani wahaa kada walaa jacfar asaadiq baan qaban walaa maxamed albaaqir baan qaban yani waa kada xagga cilmi haddii laga eegana qolyaha kale cilmiga kayrkood laga soo naqliyaa ka badan cilmiga iyaga laga soo naqliyey qaarkood cilmi badan ba lagama soo raray oo mayiso dheeraadoo dadka ay cilmi markaysaga ka cilmi badnaayeen lagama soo naqlin bacdi ka mid a kuwaa kale marka almuhim a'immada ay sheegayaan ma aha a'immada xadiidku sheegaayo oo tilmaamaya waxa weeye xadiis markaa labiyo toban imaam sheegayaa jira laa yazaalu hada diinu qaa'iman yacni diinkan inuu taagan yahay ka suuli maayo inta waxa weeye markaysaga labiyo toban imaam ay marka waxa weeye markaa kacayaan labiyo tobankaa imaam waxaa loo jeedaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali baa ugu horreeya alkhulafaa alarbaca ayaa ugu horreeya cumar bnu cabdilcasiisna waa ka mid bacdi kaleoo oo markaysaga bani umayo ka midina waa ku jiraan mucaawiya markii dambe markaa lagu laysku itifaaqay laysku raacay icaamuljamaaca ay dhacday a'immadaasuu ka mid yahay labiyo toban ku tirsan yahy marka almuhim xadiiskaasi kuma saabsanaa a'immada markaysaga ay sheegayaan shiicadu sheegayaan fa ina almuctasilata laysa fiihim man yaquulu bidalik muctasilada kama mid aha man yaquulu mid odhanaya bidalika sidaas mid odhanaya sida markaa ay imaamiyadu sheegayso wax odhanaya markaa kuma jiraan laysa fiihim man yaquulu bidalika qowlka imaamiyada wax odhanaya muctazilada kuma jiraan walaa man yunkiru khilaafata abi bakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliyin kumana jiro muctasilada wax dafiraya khulafaau larbaca abubakar khilaafadiisa khilaafada cumar khilaafada cuhmaan khilaafada cali cid dafiraysa kuma jirto muctasilada alkhulafaa araashiduun alarbaca way ogol yihiin muctasiladu inay khulafo ahaayeen raashidiin ah taas yadaa waa ogoliyey wa min usuuli lmuctasilati maca alkhawaariji usuusha muctasiladay ka mid ahaatay maca alkhawaariji khawaarijta la jirkeeda infaadu lwaciidi fi laakhira fulinta waciidka la fulinaayo fi alaakhirati aakhira gudaheeda la fulinaayo wa ana allaha laa yaqbalu fii ahli lkabaa'iri shafaacatan iyo inaanu ilaahay ka aqbalayn ahlulkabaa'irka shaanigooda shafaaca inaanu aqbalayn loo shafeeco qaado yaga walaa yukhriju minhum axadan inaanu ka soo bixinayna cid ahlulkabaa'irka ka mida minhum axadan cid yaga ka mid a inaanu ka soo saaray mina naari naarta aanu ka soo saaray oo waxay qabaan inay waxa weeye ahlukabaa'irku naarta ku waarayaan ayay muctasiladu qabaan siday khawaarijtuba u qabaan inay naarta ku waarayaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin khawaarijtu waxay ku magacaabayaan kufaar oo waa gaalay odhanayaan laakiin muctasiladu ma gaalaysiinayaan laakiin waxay odhanayaan naarta way gelayaan kamana soo baxayaan shafaaca lagaga soo saarayaan ma jirto walaa rayba annahu qad radda calayhim tawaa'ifu min almurji'ati waalkiraamiyati waalkullaabiyati waatbaacihim waxaan shaki ku sugnayn annahu qad radda calayhim inuu iyaga radiyey muctasilada iyo khawaarijtaaba tawaa'ifu kooxo min almurji'ati murji'ada ka mid a waalkaraamiyati iyo karaamiyada ka mid a laba wajaa ku bannaan inkaafka la kor dhigo ra'dana la shado iyo inkaafka la hoos dhigo ra'dana la khafiifiyo alkiraamiya iyo alkaraamiya labadoo bannaan waxaa loogu abti waxaa loo loo nisbeeyaa maxamed ibnu karaam assijistaani ama maxamed ibnu kiraam assijistaani ayaa markaysagaa loo nisbeeya waxa waxau ahaa nin zuhdi iyo wax la mida muujista ayuu ahaa Eh, xagga markaysaa markaa haddii laga eego iimaankana wuxuu ahaa markaysaa min hulaati murjia murji'ada kuwooda talax tegey ayuu ka mid ahaa xagga tasawuf iyo zuhdi ayaa markaysaga kaga jiray xagga madhabkana markaysaga xanafiyu ahaa saas aawadeed karaamiyadu waa xanafiyo karaamiyadu waa xanafiyo eh, waxaa jirta majaalista qaarkood waxaa aan filayaa ama ashridada qaarkood hadaluu shaekhulislaam ibnu taymiya idhi yidhi ayaan ku qalday halkan oo kale ma garanayo hadda shariidku ahaa aan wakhti hore oo shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa markuu ka hadlaayey dadka qaarkood inay dhaleeceeyaan xanaabilada oo ay yidhaahdaan waa mushabbiho ayuu wuxuu yidhaahdaa xanaabilada haddii bidca soo gasho waxay ka soo gashaa markaysaa min alguluwi fi lisbaat inay xagga isbaatka qaarkood ku talax tagaan haddii bidaca u timaado haaliban xaggaasay uga timaadaan yacnii sida badan ta'wiilka xanaabilada ku dhacda iyo taxriifka xaggiisa waa yar yihiin waa jirta jirtaa ibnu jawsi inuu nooc ta'wiila ku dhacay abulwafaa ibnu caqiil isaguna wakti wakhtiyadiisa ka mida inuu ku dhacay inkastoo sheikhulislaam ibnu taymiya uu yidhi markii dambe waa ka toobad keenay oo xaalkiisii waa wanaagsanaaday abulwafaa ibnu caqiil aafaduna markii hore ibnu caqiil waxay uga timi muctasiladu la xidhiidhay ee uu isyidhi wax ka qaaday wax ka dhigo halkaasay uga timi marka waxa weeye kuwaasi waa naadir laakiin haddii bidca u timaada buu yihi markaysagaa yani xanaabilo waxay uga timaadaa min alguluwi fi libaat xaggiisay uga timaaddaa haddii la eego madaahibtana yani madaahibta kale markaysagaa bidca qaarkood atbaacdooda ku sugan ayaa ka badan kuwa xanaabilada markaysaga ku sugan yani waa difaac markaysaa marka waxaan madhabta xanaabilada marka waxa daafacayo waxa weeye difaacuna haddii aanu baatil ahayn yani markaa dhibi kuma sugna dhibi kuma sugna markaasu wuxuu tilmaamay qolada kurdiyiinta la yidhaahda buu yidhi dhammaantood waa shaaficiy buu yidhi dhammaantood waa shaaficiyo kurdiyiintu yacni waxyaalaha ku sugan tashbiiha iyo ashyaada ku suganna yacni waxa weeye ilaahay unbaa markaysaga og buuyi bimacnaa mushabbiha badan inay ku jirto ayuu markaa tilmaamay haddana iyo ay shaaficiye u nisba sheegtaan marka halkaasaan waxaan filayaa inaan ku qalday ashirada qaarkood aan idhi markiisa waxa karraamiyadu wuxuu yidhi markaysaga dhammaantood waa shaaficiyo laakiin karaamiyadu shaaficiya ma ahayn sheekhay u abtirsadaan kolley xanafi uu ahaa waxayna u badan yihiin markaysa marka xagga xanafiyada marka iyagu inay noqdaan marka hadalka uu sheegay sheekhu waxay ku saabsanaa kurdiyiinta kusaabsana kurdiyiinta ayuu kusaabsana marka wuxuu yidhi walaa rayba anahu qad radda calayhim dawaa'ifu min almurji'ati waalkaraamiyati waalkullaabiya kullaabiyadana waxaa loo abtiriya waxaa lagu abtiriya abu muxamed cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab waana ninka la yimi bidcada ku saabsan alkalaam nafsi hortii lama aqoon baa la yidhi kalaam nafsi waxaa la yimi ibnu kullaa baa la yidhi xaggiisa inay ka qaateen oo ay ka soo qaateen marka ashcari iyo maaturiidiba ka soo qaateen abu mansuur almaaturiidi abulxasan ashcari xaggiisay ka soo qaateen markaa saas wey kalaamka nafsiga culamadu waa radiyaan oo waxa weye sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahy risaalo layahaa tisciiniya waana la taabacay iyadoo saddex mujallada oo muxaqaqa ayaa la taabacay oo sagaashan weji buu ku radinaya kalaam nafsiga wakadalik waxa weeye almuwafaq ibnu qudaama isaguna wuxuu leeyahay risaalo leeyahay xikaayat munaadara oo qayima oo uu ka hadlayo mid ashcariya oo ay ka munaadaroodeen masalada kalaamka waana risaala qayima mufiida aad u faa'ido badan wakadalika abunasr sijsi isaguna waxa waxau leeyahy risaalo la yidhaahdo araddu calaa man ankara alxarfa walsawt iyaduna waa risaala markaa muxaqaqa waana risaala qayima wa atbaacihim iyo kuwa iyaga raacay dawaif caynkaasaa radiday yacnii atbaacda markaysa waxaa markaa murji'ada iyo karaamiyada iyo kullaabiyada iyo yani waa radiya ama la yidhaahdo kullaabiyada xaggeeda loo celiyo o la yidhahdo waa atbaaci mu atbaaci alkullaabiya oo laga tilmaamayo ashaaciradii maaturidee al ashaacir waxay daba fadhiyaan kullaabiyaday daba joogaan fa axsanuu taaratan wa asaa'uu ukhraa markay radiyeen marna waa wanaajiyeen marna waa xumeeyeen xataa saaruu fii tarafay naqiidin ilaa ay ku sugnaadeen laba dacal oo iska soo hor jeeda kamaa qad busida fii hayri hada almawdic sida loogu faahfaahiyey oo loogu balballaadhiyey mawdican meelaan ahayn sida loogu balballaadhiyey yacni waxa weeye mararna waa wanaajiyeen mararna waa xumeeyeen ama laba daraf oo iska horjeeda ayay markaa istaageen ah, sheekh ibnu cuthaymiin waxa uu tilmaamayaa markuu halka raafidada ka hadlayo inay waxa weeye wakhtiga cali bn abi taalibba siday qaarkood ugu dhaceen bacdu shiica inay cali caabudaan ayuu markaa sheegaya waana qisa macruufa oo dee kutub badani ay qorayso ah, oo culamo badani markaa ay sheegeen oo iyadoo saxaabadii rasuulkuba sala allahu alayh wasalam joogto ayaa dad islaamnimo sheeganaya ayaa waxay caabudeen markaa caliy bnu abi aalib markay caliy bnu abi aalib caabudeen ayuu cali markaysagaa waxn ka reebay waa ka reebtoomi waayeen dabeedna wuxuu yidhi dab baan idinku gurayaa dab ayaan idinku gurayaa dabeedna waxaay qaarkood yidhahdeen haddaaba noo sii caddaatay inaad waxa weeye ilaahay tahay markaasuu dabeedna waxa weeye godad u qoday dabeedna markaa waxaa dab lagu shiday markaasaa dabeedna lagu guray lammaa ra'aytu alamra amran munkara ajajtu naarii wa dacawtu qumbura ama inii idaa ra'aytu amran munkaran awqadtu naarii wa dacawtu qumbura yacni markaan arkay arrin munkara oo xun dabkaygu waa huriyey qumburna waa u yeedhay qumbur waa ninkuu u xil saaray caliy bna abi aalib inuu waxa weeye kuwaas eh, gaalada ah ridoobay ee cali caabuday in waxa weeye eh, la gubo oo dabka lagu guro ninku mas-uuliyadda u xil saaraa qumbur la odhan jiray marka eh, haddii wakhtigii saxaabada ay taasi dhacday iyadoo nebiguba sala allahu alayh wasalam intuu sii mootana ay yar tahay oo wakhti kooban ay ahayd cilmigii uu faafsan yahay asxaabtii rasuulku ay joogto bal haddii wakhtigu markuu dheeraadee jahligii fara batana bal maxaad u filaysaa jahligii markuu bato yacni wakhtigina fogaado bal maxaad u filaysaa waxyaalo badan oo cajaa'iba oo dambe markii dambe dhacayna waa jiraan marka dad fara badan oo dee shiicada ku soo gabbaday baa jira oo marka hore iyadoo marka madhab khaldan ay tahay oo dariiqo marka markaysagaa xun ay tahay ayaa markii dambena dad doonaya diinta inay fasahaadiyaan oo ku soo gabaday ayaa jira oo cabdullaahi ibnu saba uu ka mid yahay nin yahuudi ahaa cabdullaahi ibnu saba la odhan jiray ayaa markaysaa waxaa ka mid ahaa waxaanay doonayeen diinta inay fasahaadiyaan bay rabeen saas aawoodee firaq badan oo shiico sheegta oo gaalnimadooda aan laysku khilaafsanayn baa jira hadday tahay nusayriyada yacni baabiyada huraabiyada sabaiyada iyo qaar badanoo kaloo la mida qolo huraabiye la yidhahdaa jirta oo le risaaladduba waxay ku socotay shiicayna sheegtaan waxay leeyihin risaaladduba waxay ku socotay cali cali iyo nebiguna waxay isugu ekaayeen yacni sidii laba tuke yaad kala garan adigu mid kaa tegay mid kuu yimi inuu kii hore yahay inuu ku kale yahay saasoo kaleay ahaayeen bay yidhahdeen marka jibriil baa kula qaldamay oo maxamed u geeyey calay ku socotay yidhahdeen ghuraabiya la yidhahda iyagana qolo nusayriya la yidhahdaa jirta nusayriya waxaa loo nisbeeyaa xisbiga yacni suuriya xukuma ayaa inuu nusayri yahay loo nisbeeya waana qoladuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya akfaru min alyahuudi waannasaara yuhuudda iyo kiristaanka waa ka gaalnimo badan yihiin waxay yidhahdaan laa ilaaha ilaa xaydaratu lanzacu lbatiinu ka warran yacni macbuud xaq lagu caabudaa mu jira xaydare mooyaane calay u jeedaan waa kufri akbar nusayriyaa la yidhahdaa waxaa la yidhi waxaa loo sheegay kii waxa weeye laodhan jiray xaafid asad calayhi min allahi maa yastaxiq ayaa waxaa loo sheegay oo la yidhi nin baa jira yidhi nusayriyadu waa akfar min alyahuudi waannasaara markaasuu xayan wa mayitan waa in la keenaa markaasuu la yidhi wuxuu ahaa ibnu taymiya markaasuu iska dhaafay isagu batal carabi ahaa isagu batal carabi ayuu ahaa wax curuubo la yidhahday markiisaga qabaan curuubay qadisaan wax la yidhahdo qawmiya khabiisa marka waxay leeyihiin maadaama uu tataarkii la dagaalamay oo uu carab daafacayey wuxuu doonaba ha qabee isaga iska daaye saas aawadee xabaashii ibnu taymiya way dhiseen isagoo la og ibnu taymiya ibnu qayim inay siday ula dagaalameen ayaa labadaadi labadoodii xabaalood iyaga waa la baaqi yeelay waana la dhisay ka war soo cajaa'ib maaha markaa sheikhu wuxuu inoo sheegayaa usuusha muctasilada oo khawaarijtuna ay ku raacsan tahay oo iyaguna ku waafaqsan yihiin waciidku inuu ku fulaayo ahlulkabaa'irka oo ilaaba ilaa la cadaabaayo ayay qabaan dee saxna maaha waayo ilahay wuxu uhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilahay wuxuu u dhaafo kuu doono inuu u dhaafo marka kuu doono ilahay waa cafiyaa kuu doonona waa ku ciqaabaa shafaacaduna waa jirtaa waa xaq aayaadkuna waa sheegeen shafaacada walaa yashfacuuna ila liman irtadaa وkm min malki fi الsamaawaati la tugni shafaacathm shayئa ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaء wayardaa marka istisnaaga la keenay waxay tilmaamaysaa idan iyo raallihaansho dabadii inay shafaaco qaadayaan waatuu nebigu sala allahu alay slm xadiiska saxiixa u yihi shafacat almalaa'ikatu washafaca annabiyuun washafaca almu'minuun walam yabqa ila arxam araaximiin waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xadiis kale oo saxiixa shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay ahlulkabaa'irka ummaddayda ummaddayda kuwa dembiyada waaweyn u saaxiibka ah ayay u sugnaatay kuwa markaa naarta la geliyaana naarta kuma waarayaan mar hadday ahlu tawxiid yihiin waayo waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam yukhraju naasun min ahli tawxiidi min annaar dad ahlu tawxiidaa ah naarta laga soo bixin doonaa waana xadiid haabita oo nebiga sala allahu alay slam ka sugan sunanada qaarkoodna soo wariyeen wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alay slam xadiiska saxiixa uu ilaahay ka soo wariyey وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله حديث كان صحيحة إلهي با وحو يدهد عزتي دي جلالك أن كل دارتي كسب بحي النار تكي كيري لا إله إلا الله يري كسو صالح مركا أهل الكبائر كشفاعة لكم أقبال أيه ما قول باطلة هذه لبضان وشفاعة سورة يساجرتها naartan cid ahlu tawxiid kuma waarayso amaa khuluudka aayaadka qaar sheegayaan waxaa laga tilmaamayaa sidayn horeba soo sheegnay khuluudun duuna khuluud ama waxaa laga tilmaamaya wasaab lilkhuluud lowla almaanic wuxuu kaloo inoo tilmaamaya dawaa'if ahlbidaca ka mid a ah, oo sida murji'ada iyo karaamiyada iyo kullaabiyada iyo kuwa kullaabyada atbaacdooda ah sida maaturidada iyo ashaacirada waa radiyeen qolyaha muctasilada iyo khawaarijta markaa mar raddiga waa ku wanaag sameeyeen oo shay xaqay sheegeen marna bidcadii bay bidco ku radiyeen oo iyaga laftoodu waa taraareen markaasay laba gaab oo iska soo hor jeeda oo liddi isku ah bay iskala taageen qolba taraf istaagtay bidcada marka la radinayana waxaa lagu radiyaa bisunna laa bibidca bidca laguma radiyo ee waa in xaq lagu radiyaayoo sunna lagu radiyaa waalmaqsuudu anna misla haaulaa'i ictaqaduu ra'yan waxa maqsuudkee la rabaa waxay tahay anna misla haaulaa'i kuwaasoo kale ictaqaduu ra'yan ra'y bay ictiqaadiyeen marka usuushii muctasilada waa inoo tacriifiyey waxaanuuse sheegin manzila bayna mansilatayn laakiin ishaarada waxay ku dhici kartaa inuu wax ka mida tilmaamay oo markuu yidhi dadka ahlulkabaa'irka ahi naarta waa ku waarayaan muctasiladuna ay u qabaan inaynay gaala ahayn halkaas waxaa laga fahmi karaa inay leeyihiin islaamnimadii iimaankii waa ka yimaadeen gaalnimadana weli may gelin marka waxay ku sugan yihiin martaba wusta oo markaysaga fisqi ah oo gaalnimada iyo iimaanka u dhaxaysa marka mansila bayna mansilatayn wax la yidhaahdo ayay markaa qabaan waxay kaloo qabaan carruurta laftoodu inaanay janno iyo naartoonna gelayn carruurtii saqiirtay muctasiladu waxay qabaan dembi ay naar ku galaan ma laha khayr ay janno ku galaanna ma laha waana masaladii ashcari oo ictisaalka kaga tegey oo sheikhiisi abu caliyin aljubbaa'i ayuu weydiiyey oo ku yidhi saddex walaalo ah ayaa mid wuxuu ahaa mutiic midna wuxuu ahaa caasi midna waa sakiiray sabiinnimu ku dhintay xaggay kala gelayaan ka mutiicee taacada ku dhintay ahlulkhayrka ahaa jannadu gelayaa buui ka caasigina naartuu gelayaa ka sabiga ahee yaraanta ku dhintay isagoo sabiya dhintay isagu mansila bayna mansilatayn buu ku sugan yaho janno iyo naar midna geli maayo oo hadduu yidhaahdo buu yidhi abulxasan ashcari baa su-aashii ku celinaya hadduu yidhaahdo ilaahayow maad i oo ii kaadisi cimriga si aan u weynaado oo dabeedna khayr aan u sameeyo oo dabeedna sida walaalkay jannada u galay oo kale jannada anna aan gale maad ii kaadi maad maad i oo cimriga ii dheeraysi muxuu ilahay ku jawaabaya abu caliyin aljubbaa'i baa wuxuu yidhi wuxuu ku jawaabayaa waxaan ogaa haddaad weynaato inaad caasi noqonayso dabeedna naar aada mutaysanayso naar aada gelayso marka si aanad caasi u noqono naar u gelin ayaa waxaa ku dooroonayd inaan yaraan kugu dilo oo yaraanta saasaan kugu dilay bu taasaa lagu jawaabaya hadduu yidhahdo kii caasiga ahaa abulxasan ashcari baa hadalkii kusoo noqday wuxuu yidhi kii caasiga hadduu yidhaahdo ilaahayu anigaba waad ogay inaan caasi noqonayo markaan weynaado ee sidaad walaalkayba ugu doortay oo yaraanta ugu dishay sebinimada ugu dishay annamaad sabinimo igu dishid yaanaan caasi noqono naarta gelmi muxuu ilahay ku jawaabaya markaasuu dabeedna waxa weeye fabuhid abu cali jubbaayi waa wareeray wax wuxuu kaga jawaabo waa waaye maalintaa waxaa u caddaatay abulxasan ashcari caqiidadan inay saxnayn muctasiladu caqiido khaldan inay tahay maalintaasuu ka beri noqday oo uu ka baxay ictisaalkii dabeedna wuxuu markaa la xidhiidhay yacni markaa saaji wadaadka la yidhaahdo marka usuusha waxa weeye kullaabiyada ayuu marka isagaa dabad qaatay wlmaqsuud anna mila haulaa ictaqaduu ra'yan uma jacaluu alfaada alqur'aani calayh waxaa la rabaa waxay tahay ana mila haulaai kuwaasoo kale ictaqaduu waxay ictiqaadiyeen ra'yan ra'y bay ictiqaadiyeen uma xamaluu dabadna waxay ku xambaareen alfaada alqur'aani erayada qur'aankana calayhi muctaqadkaasay ku xambaareen walaysa lahum salafun min alsaxaabati wataabiciina lahum biixsaanin uma sugnaanin cid ugu horraysay oo saxaabada iyo taabiciinta ka mid a ciddii taabiciintae saxaabada ka mid ah iyo wataabiciina taabiciinta ka mida ah ciddii raacday lahum saxaabada raacday biixsaanin si wanaagsan u raacday walaa min a'immati almuslimiin imaamyaalka muslimiintana wax salafi uguma sugnaan waa a'immadii markaa waaweyneyd ee muslimiinta cid ra'yigaa qabtay oo uga horraysay ma jirto laa fii ra'yihim walaa fii tafsiirihim yacnii ra'yigooda iyo ictiqaadkooda cidi ugama horrayn oo imaam la odhanaayo imaamkaasaa qabay ra'yigaas a'immadii muslimiinta ka mid ah ummadda markaysagaa qabuul iyo yacni markaa ammaan wanaagsan ku leh ayaa ra'yigooda qabay lo odhanayaa ma jiro walaa fii tafsiirihim tafsiirkoodana imaam uga horreeyey ma jiro halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka